qarsoontaba wakhtigii maqribka in la joogo sidaana waa la isla ogol yahay oo khilaaf kuma jiro wa can cuqbat bni caamir ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa tasaalu ka zuuli mayso ummatii ummadaydu bikhayrin khayr ka zuuli mayso aw cala alfitrati ka zuuli mayso inay toosnaan ay ku sugan tahay iyo dariiqii sunnada aw cala alfitrati inay ku sugan tahay toosnaan iyo islaamnimo saxa ka zuuli mayso maa lam yu intaysan dib dhigin almaqriba maqribka xataa tashtabika ilaa isdhex gasho an xidiguhu ay isdhex galaan rawa waxaa wariyey axmed wa abu daawuud waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albani waxaan dhihi imaamu nawowi wuu taxsiiniyey sheekh albanina wuu saxiixiyey wuxuuna tilmaamayaa salaadda maqrib dibdhiggeedu oo dib loo dhigo ilaa ay xidiguhu isdhex galaan oo ay kulligood wada muuqdaan macna inay arrintaasi tahay arrin khilaafsan sunnada fitrada iyo dariiqa saxdaana khilaafsan bal inay astaan u tahay ama calaamad u tahay inay ummaddu khayriyadii iyo fitradii saxda ahayd weyday waa markay dib u dhigto inta ay arrintaa ayna samaynayninna oo ay wakhtiga hore ka tukanaya maqhribka ka tukanayaanna inay khayrna ku sugan yihiin fitradiina ku suganta ayuu xadiidku tilmaamaya waxaana laga faa'iidaysanayaa salaadda maqhribka in horay loo tukado oon la dibdhigin macnaha wacan marwaan ibni اlxakam qaala wuxuu yihi qaala lii wuxuu igu yidhi zayd bnu haabitin zayd bnu thaabit baa wuxuu igu yidhi maa laka maxaa kuu sugnaaday marwaanow oo taqra'u aad u akhridaa fi lmaqribi salaada maqrib dhexdeeda maxaad ugu akhridaa biqisaari almufasal subaca mufasal la yidhaahdo suuradihiisa gaagaaban mufasalka waa subaca ugu hooseeya qur-aanka ee soomaalidu khamiista ay tidhaahdo wa meeshuu ka bilaabanayo khilaaf baa ku jira ma xujuraad buu ka bilaabanayaa ma qaaf buu ka bilaabanayaa ma kor ka kor buu ka soo bilaabanayaa laakiin waa subca ugu hooseeya qur-aanka kaasaa waxaa la yidhaahdaa mufasal marka maxaad niyow suuradaha gaagaabane suuca ugu hooseeya khamiisaad suuradihiisa ugu gaagaabanun maxaad maqhribka ugu akhridaa suuradaha ugu gaagaaban marka waa suuradaha qur-aanka ugu gaagaaban wey macnaha ayib maa laka maxaa kuu sugnaadayoo u akhridaa fi lmaqhribi biqisaari lmufasali subaca mufasal mufasal waxaa loogu bixiyay bay leeyihin waxaa aada ugu badan muxuu ahaayey kala googoynta suuraduhu ay kala googo'ayaan ilaan waa meesha ay suuradaha qur-aankuba ugu badan yihin soo ma marka bismi baa imaanaysa haddana wax yar suuraddii waa gaabantay haddana bismi baa imaanaysa waxaa ku badan kala googoyntaas saasaas lagu bixiyey mufasal maa laka maxaa kuu sugnaadoo taqra' u akhriyaysaa fi lmaqribi biqisaari lmufasali maxaad u akhridaa waqad samictu anoo maqlay rasuula allahi sal alay wasalam yaqra'u isagoo akhriyaya fiihaa dhexdeeda maqribka dhexdiisa bituula tuulayayn labada suuradoodee ugu dheer tooda ugu sii dheer atuula waa shayga ugu dheer waa waa macnaa waxa weeyaan waa tahniyatu atwal waay ragga markuu yahayna atwal baa la yidhahda markuu ta'niis yahayna tuula baa la yidhahda marka tuulayeynku waa labada u dheer ta ugu dheer way macnaha tuula atuulayeyn tuulayeynku waa labada u dheer tuulaada horena waa labadaata ugu sii dheer anigoo maqlay rasuulkaoo yaqra-w akhrinaya fiihaa maqribka dhexdeeda bituula tuulayayn labada ugu dheer midda ugu sii dheer rawaxa wariyey albukhaariyu baa wariyey wa axmed waannasaa'i wa zaada wuxuu ziyaadiyey nasaa'i can curwata xaaluu ka warinayo tuula tuulayayn alacraaf curwat bnu zubayr ayuu ka warinayaa wuxuu leeyahay hadalkaasi zayd ibnu haabit ee ah tuula tuulayayn buu fasiraya marka tuula tuulayayn labada dheer dheer midda ugu dheeri waa acraaf buu yidhi ayib walinasaa'iyi waxaa u sugnaaday ra'aytu waxaan arkay buu yihi rasuula llahi sal alla alay wasalam oo yaqra'u akhrinaya fiiha maqribka dhexdiisa ku akhrinaya bituula tuulayayn aliflaam miim saad saasay macnaha waa tafsiir wey macnaha tuula tuulayeynkii tuulayaynkiibaa aliflam miim saada waa acraaf ayib tuula tuulayeynkaasi tafsiirkeedu ma aha labada suuradood ee qur-aanka dhan ugu dheer ta ugu dheer sidaa hadday noqon lahayd suuratulbaqaray noqon lahayd soo ma ee curfigan adtuulayayn curfi saxaabadu ay taqaanuu ah labada dheer ta ugu dheer marka midda soo raacda acraaf inay tahay miduu nebigu akhriyey ee maqribka ku akhriyey taasi way iska caddahay laakiin midda soo raacday ka dheer tahay waa tee qole waxay leeyihin waa ancaam waana sida loo badanya qolole waxay leeyihin waa maa'ida labadaas waay amaa nisaa iyo suuratulbaqara iyo lagama hadlayo marka lasoo dhaafo oo ancaam iyo maa'ide iyo la yimaado acraaf acraaf baa ugu dheer inta kale sidaase marka tuula tuulayeyn waa curfi saa'id ahaa oo saxaabadu ay u yaqaaneen tuula tuulayeyn ama tuulayeynka labadaas suuradood bay u yaqaaneen curfi agtaada agtooda ka jiray buu ahaa wa wailaa sidaa haddii loo itlaaqo baqaray ku dhici lahayd ayib waqad sabaqa waxaa soo hormaray buu yidhi axaadiistaa marka sheekhu wuxuu u deliishanayaa salaadda maqribku xadiidka u horreeya wuxuu u deliishanayaa in ay soo gasho markay qoraxdu dhacdo kan labaadna wuxuu u deliishanayaa dibdhigiddeeda in dib loo dhigaayo in ay laga fiicanyahy oyna sax ahayn kanna wuxuu u deliishanayaa salaadda maqribka inuusan wakhtigeedu cidhiidhi ahayn wakhti dheer inay haysato oo wakhtigeedu uu laba wakhti ay leedahay waana masale muxuu ahay fuqahadu ku kala aragti beddelan yihiinoo ay qaarna qabaan salaadda maqribku hal wakhti bay leedahay oo qoraxdu hadday dhacdoo la tukadaba wakhti kaloo soo hadhay ma jiro qaarna waxay leeyihin maya salaada maqhribku sida salaadahoo kale salaadaha kale oo kale wakhti dheer bay leedahay ilaa guduudku ka dhacayo waa la tukan karaa waana la dheerayn karaa xadiiskani marka wuxuu ku tusayaa in wakhtigeedu uu ka badan yahay wakhti gaabanoo yacni muxuu ahaay saddex ragcadood la tukado iyo sunnadooda iyo aadaan iyo aqimaad keliya kuma ekee wakhti dheer bay leedahay maxaa yeelay suuratulbaqara akhrinteediiyo ku tukashadeedu wax yar maaha sooma waqti dheer buu marka nebigu sal lay slm ku jiray wey maanaa waqad sabaqa waxaa soo hormaray buu sheekhuu yidhi bayaanu imtidaadi waqtihaa waktigeedu inuu u fidsamayo oo uu gaadhayo ilaa quruubi shafaqi ilaa guduudku ka dhacayo fii axaadiida cidda axaadiis dhowr ah ama tiro axaadiisa baa arrintaasi ku soo hormartay waqtigeedu inuu ilaa soconayo guduudku dhammaanayo inuu waqtigeedu jirayo axaadiis baa inoogu soo hormartay buu sheekhu macana ayb sidaasi marka waa sida ay qabaan culimo badan ay qabaan in maqribku uu yahay wakhtigiisu uu fidsan yahay waa sida madhabkuljumhuurta alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah iyo aimo kale ayaa waxay qabeen wakhtigeedu inuu gaaban yahay oo aadaanka qoraxdu markay dhacdo qiyaas aadaan iyo aqimid iyo labadii yacni saddexdii ragcadood iyo laba ragcadood oo sunno ah inta laga tukado wakhtigeedu intaas jiraaba intaa wakhtiga qaadi kara wixii ka dambeeya maqrib ma sii jiro sidaasi waa madhab fiqhiya wa sheekhu wuxuu marka radinayaa madhabka noocaas oo wuxuu doonayaa inuu ku yidhahdo meehe wakhtigeedu intaa keliya meehe wakhti intaa ka dheer bay leedahay oo inta shafaqa iyo cawaweerta iyo guduudku ka dhammaanayo maqribka wakhtigiisii waa joogaa axaadiistanaa daliilu ah sidaasaana saxa madhabkaa jumhuurta baa saxa oo xoog badan masalada baabu taqdiimi alcashaa cashadiiyo la hormariyo ayuu baab u yahay idaa goortii xadara uu xaadiro cashadu markay timaaddo diyaar soo noqoto wey calaa tacjiili salaati almaqribi salaadda maqrib dadejinteeda laga hormariyo qoraxdii baa dhacday cuntaa la soo dhigay salaaddii maqribna waa joogtaa salaadda maqribkuna wakhtigeeda waa kii hadda laga soo hadlaya ma cashadaa la cuni mise salaaddii baa la hormarin xadiiskii hadda waxaynu soo maraynay inaan salaada maqribka loo dibdhigin ilaa yacni xidiguhu ay isgelayaan soo maha oo arrintaasi inay tahay khilaafu lfitra soo ma marka xaaladdaa iyada ah ma mar walbaa miseba marka qaarkood hadday arrimi timaado waa la dibdhigi karaa meesha marka wuxuu leeyahay taqdiimu lcashaa'i cashadu waa cuntada galabnimada la cuno ilaah fahmeenkii cuntadaasoo la hormariyo idaa xadara cashadu markay soo xaadirtoo timaadoo lasoo dhigo maxaa laga hormarinayaa calaa tacjiili salaati almaqhribi salaadii maqhrib dadejinteeda ayaa laga hormarinaya oo cashadii baa la hormarinaya cuntadaa lagu hormaraya can anas ibni malikin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii qudima la keeno alcashaau cishihii waxaan u jeeda alcashaau cashadii cuntadii waay fbda-uu bilaaba bihi cashada ku bilaaba qabla salaati almaqribi salaadda maqrib ka hor salaadda u kaadsado cuntadiinna ku bilaaba walaa tacjaluu ha degdegina can cashaa'ikum cashadiinnana ha ka degdegina salaaddii baa wakhtigeedii idin dhaafaysa ama waa la aadaamay ama salaaddii waa la galay qiraa'adii baa la bilaabay waa laga baxayaa cuntadaadayna kaa dadejin iska wado ayb wacan caishata radi allahu canha ana nabiya sal lla alay waslam nebigu qaala wuxuu yidhi idaa goortii uqiimat la aqimo alsalaatu salaaddii markii la aqimo oo waxadara uu soo xaadiro alcashaau cashadiina ay soo xaadirto aadaankii ma waa la aqimay waa la gelayaa salaadii cashadiina waa la soo dhigay fabda-uu bilaaba buu nebi uri sal lla lay slam bilcashaa'i cashada ku bilaaba cuntada ku bilaaba yacni aqimaadda iyo salaadda la galay iyo ka hormariya cashadiina iyo cuntadiina وعن ibni cمر radi allahu canhuma qaala وxuu hi qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وآله وسلم rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii wadica la dhigo cashaau axadikum midkiin cashadiisa iyo cuntadiisa markii lasoo dhigo oo وأqiimat la aqimo الصalaaةu salaadiina la aqimo wاlxaal uqiimat الصلاة iyadoo salaadiina la aqimay ayb fاbda'uu bilaaba bilcashaai cashada ku bilaaba walaa tacjal hana degdegin xataa tafruqa ilaa aad ka baxdo oo dhammaysato tafruqa aad ka faaruqdo minhu cashada xaggiisa ilaa aad ka faaruqdo dantaada ka gudatay xaajada tartiibtaada ilaa intaas iska wado ha degdegi cashadaadaas iyo cuntadaadaas ka danaysoo xaajadaada ka gudo muttafaqun calayhinna saddexdaa xadiid ee uu isdaba dhigayba saddexdooduba waa muttafaqun calayh saas calayhinnadu waxay u noqonaysaa saddexdooda oo macnaha axmed iyo bukhaari iyo muslim baa wariyey dhammaantood ayib xadiistaasi walilbukhaariyi waxaa u sugnaaday waa abi daawuude iyo abu daawuud abu daawuud iyo bukhaari waxay iyagu ku dareen wa kaana wuxuu ahaa ibnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa waa raawiga xadiiska warinaya xadiiska dambe ibnu cumar wuxuu ahaa yuudacu mid la dhigo lahu isaga waxaa loo soo dhigi jiray aacaama yuudacu lahu acaamu cuntadii baa loo soo dhigi jiray wa tuqaamu waxaa la aqimi jiray markaa asalaatu salaaddii baa la aqimi jiray falaa ya'tiiha muusan tegi jirin oo salaadda ma imaan jirin jamaacada xataa yafruqa ilaa uu ka faaruqo minhu cashadiisa ilaa uu ka faaruqo walxaal innahu isagu la yasmacu uu maqlayo qiraa'ata alimaami imaamka qiraa'adiis isagoo maqlaya salaaddii baa lagu jiraa imaamka qiraa'adiisii buu dhegaysanaya cuntadana waa iska wataa liish lianna nebiga sal alla alay waslam amarkiisiiyo taladiisii buu qaadanaya nebigii amray sal alla alay wasalam salaadda jamaacada ayaan laga hadhin oo tamaniyey sal alay wasalam raggii ka hadhay inuu guryahooda ku soo gubo asla asagii baa wuxuu ruqseeyey xaaladda cunto la keeno cuntada cuna xataa salaadda ha ku dhaafto hala tukado cashadaada wado aa cashada hormari sidaasii nebigaa amray salawatu rabbi waslamu calayh cabdullaahi bni cumarna yacani wuxuu ahaan jiray amarka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin isku daya inuu u fuliyo sida u yahy aad buu ugu adadkaa nebiga sal lla lay waslam amarkiisa iyo sunnadiisa marka sidaasuu ahaan jiray iyadoo la aqimo iyo qiraa'adii la akhrinayo cuntada iska cuni jiray ayib macnahaasi waxay tilmaamaysaa maqhribka keliya ma salaadahoo dhan bay u taallaa ruqsadaas salaadahoo dhan bay u taallaayo ujeeddada laga leeyahay maqsuudka ku jirana waxa weeye ruuxu waxaa la doonayaa salaada markuu ku jiro inuu yahay ruux qalbigiisu u diyaarsan yahay inuu salaada ku khushuuco leanna khushuucdu waxaa la yidhaahdaa waa waa beerka ama waa yacni dhuuxa salaadda wa dhuuxa salaadda waa khushuucda salaadaadana waxaad ku leedahay sida axaadiista nebiga ku yimi sal lla alay waslam kolba intii qalbigaagu joogo inta qalbigaagu maqan yahay had salaadaas ma lihid kolba inta qalbigaagu joogo ayaad ajirkeeda leedahay waa kii xadiiska abu daawuudkii waa u tegi doonnaa yacni waxa weeyaan ruux baa salaad tukanaya waxaa laga yaabaa sideed meelood meel inuu salaada loo qoro mid baa tukanayo lix meelood meel baa loo qori mid kalea tukanayo afar meelood meel baa loo qori maxaa keenaya waxaa keenaya kolba inta qalbigaagu joogo shareecadu marka waxay ka taxadaraysaa ruuxa inta qalbigiisu wax uu ku mashquuli karo uu jiro waxaasi cudurdaar ruqsa laga dhigay ah, maalan waxa weeyaan cashadii baa timid hadda ruux cashadii u baahan oo cuntadii u baahan haddii uu salaada galo jirkiisii qoloftii unbaa meesha taagan mooye qalbigii waa maqan yahay soo ma qalbigii cuntaduu cunahayaa laakiin qoloftii baa meesha taagan sidaas daraaddeed waxaa dhaanta jamaacadu ha dhaafto laakiin salaad khushuuc leh ha tukado soo ma waxaa ka mid ah waa u tegi doonaayo markuu ruuxu yacni cinda mudaafacati alakhbathayn labada xunxun markaad riixriixayso ood celcelinayso yacni waxa way kaadi badan markay ku hayso ama saxra ku haysood celcelinaysood ku rafaadsantahy ayadana iska soo danayso se soo khafiifi jamaacadaha ku dhaafto haday rabtee bal nahyi baa ku soo ha tukanina xilligaa isaga waxaa ka mida markay hurdo badan ku haysood aad u lulmaysantahay oy kaa qaalib tahay ha tukanina iska seexo maxaa yeele waabaad ishabaari soo ma ducaysa adoo isleh allahuma arxamnii adoo dhihi raba allahuma cadibnii inaad dhahdaa laga yaabo maba joogtidba moogta marka yacni waxa weeyaan waxay ku socotaa cashada cuna bimacnaa waxaa la doonayaa inuu ruuxa qalbigiisu faariq noqdo waxyaalahan mashquulinahaya inuu ka soo faariq noqdo masaladaasi marka sidaas weeye waana madhabu jamaahiiri ahli lcilmi sidaas wey macnaha qaar ka mida waxay ku qaydayaan oo ay shardi uga dhigayaan marka sidaasoo kale uu ruuxu cuntada uga hormarinaya salaada waa marka uu baahan yahay laakiin hadduuba iska dheragsan yahay oo cuntadani faakihaysi ay tahay waxay leeyihiin salaada jamaacadayaan looga dibdhexay masaladaa iyada tafsiilka noocaas oo in muxuu ahaayey la kala qaado ah ma male daliil ma leh wax kala qaadaya oo ruux dheragsan iyo ruux gaajaysan u kala qaadaya waa uun istimbaad oo culimmadu cillada ay ka fahmeen cillada unbay kala baxeen macana oy ka istimbaadeen ayib waxaa kaloo xadiidka ka muuqata oo iyadana qayd oo iyadu iska cad marka cuntada aada hor marinayso waa markii cuntada lasoo dhigo ma aha way karsamaysaa iyo waa lasoo gurahayaa iyo jidkay kusoo jirtaa iyo maaha waa in miiska lasoo saaro cuntadii lasoo dhigo wa qudima idaa xadara saas way macnaha markii la keeno soo xaadirto markaa wey marka laga hadlay amaa cunto soo socotoon weli la keenin taasi waxa weye jamacada ka horraysa marka ayib baabu jawaazi rakcatayni qabla almaqrib wuxuu baab u yahay labada ragcadood banaanidooda qabla almaqribi maqribka ka hor salaada maqrib ka hor in laba ragcadood oo sunno a ah la tukado inay bannaan tahay ayuu baab u yahay ayib meeshaasi waxa weye waa sunan sunankii wey sunankii rawaatibta yaani waxa weeyaan salaada maqrib wax sunna ama ka horreeyaan mise kama horreeyaan wuxuu leeyahay waxaa bannaan in la tukado laba ragcadood oo ka horreeya salaada maqhribka oo sunna ah can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa almu'adinu mu'adinku idaa goortii addana uu aadaamo qaama mid ay istaagaan naasun dad oo min asxaabi nnabiyi nebiga saxaabadiisa ka mida sala allahu calayhi waaalih wasalam yabtadiruuna bay ahaayeen kuwo u degdega qaama naasun min asxaabi nabiy sal lay slam yabtadiruuna xaalay u degdegayaan assawaariya tiirarka ay u degdegayaan u tartamayaan xataa yakhruja ilaa uu baxo annabiyu sala allahu calayhi wasalam wahum kadalika ayagoo sidaas ilaa uu nebigu ku soo baxo masaajidka u yimaado ayagoo sidaas oo tiirarka u kala degdegay oo tiirarka macnaha ku tukanaya yabtadiruuna asawaariya sawaaridan waxaa laga wadaa yaani waxay ka dhigan jireen sutro yacani markaad tukanayso salaadda waa inaad ama derbi isku aadiso ama tiir isku aadiso ama shay aad dhigato sutra kuu noqdo abwaabteeda waan u tegi doonaa abwaabu sutra waan u tegi doonaa laakiin muhimmaddu waxa weeye saxaabadu markay salaad sunna a ah tukanayaan tiirarka masaajidka bay u kala tartami jireen si ay sutra uga dhigtaan waxaadna garan si ay ugu weynayd masaladaasi waan u tegi doonaa insha allahu tacala ayb qaama waxaa istaagi jira naasun oo min asxaabi nabiy sal lla lay slam yabtadiruuna xaalay u kala tegdegayaanoo u tartamayaan assawaariya tiirarka xataa yakhruja annabiyu sal alla alay waslam ilaa nebigu soo baxo wahum kadalika iyagoo sidaa ku sugan yusalluuna waxay tukanayaan maxay samaynayaan wa yusalluuna waxay tukanayaan ragcatayni laba ragcadood qabla almaqribi maqhribka ka hor wahum kadalika iyagoo saa ku sugan oo yusalluuna tukanaya ragcatayni qabla almaqhrib walam yakun mana ahaan jirin bayna aladaani waaliqaamati aadaanka iyo aqimidda dhexdooda shay-un waxba ma ahaan jirin wa fii riwaayatin ilaa qaliilun wax yar mooye wax kale ma ahaan jirin yani shay-unta wuxuu ka wadaa wax weyn oo wakhti ah uma dhexaynin aadaanka iyo aqimaadda shay-un waxba ma ah wakhti waa u dhexeeyo dee inta labada ragcadood la tukanayaba waa u udhexaysa laakiin wax yar baa udhexeeya waa a salaadda maqhribka yani aqimideeda aadaanideeda iyo aqimideeda iyo gelideeda way sasaarnaayeen wax yar baa udhexeeya rawa waxaa wariyey axmedu baa wariyey walbukhaariyu iyo bukhaari baa wariyey meesha waxaa ka soo baxday marka salaadda maqhribka ka hor inay laba ragcadood ay tukan jireen saxaabadu aadaanka iyo aqimaadda inta udhaxaysa ayib wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi anas nusallii kuwa tukada calaa cahdi rasuuli llahi sal alay slam waqtigii nebiga ragcatayni laba ragcadood baanu tukan jirnay bacda ghuruubi shamsi qoraxdu markay dhacdo kadib qabla salaati almaqribi salaada maqrib ka hor yacani qoraxdii dhacday salaadiina weli lama gelin inta udhaxaysa fa qiila markaasaa waxaa la yidhi lahu anas waxaa lagu yidhi akaana ma aha rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku ma aha sallaahumaa mid tukaday labadaa ragcadood idinka idin garanay inaad wakhtigaa tukan jirteen laakiin nebigu lafahaantiisu ma tukaday labadaa ragcadood qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa nebigu yaraanaa midna arka nusalliihimaa labadaa ragcadood annagoo tukanayna yuu na arki jiray falam ya'murnaa namuusan amrin walam yanhanaa nagamana reebin rawaahu muslim baa wariyo abu daawuud ayib meeshaa waxaa ka muuqata marka sunnada noocaasa waxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahda ya taqriir baa la yidhahda taqriir yacani ayagoo tukanaya hadduu arka kana reebin ayna samaynayaan nebigiina la joogo qur'aankiina degayo bimacnaa waxa weeyaan way bannaan tahay saas macana hadday shay samaynayeen qur'aankoo degaya iyo nebigoo la jooga sal lla lay waslam shaygaana aan laga reebin bimacnaa waa loo ogolaaday wa taqriir wa taqriirkaasi mar waa taqriir rabbaaniyuu noqonaa marna taqriir nabawiyuu noqonaya oo taqriirka rabbaaniga waxa weeye yani waa tii ku timid xadiidkii jaabir kunna naczil waalqur'aanu yanzil waxaanu samayn jirnay casliga oo dumarka eh, markii ay u galmoonayaan markay rabaan inaysan uuraysanin biyuhu markay soo dhowaadaan in xubinka laga siibo biyaha bannaanka lagu daadiyo waanu samayn jirnay buu le qur-aankoo degaya haddii uu yahay shay aan naloo oggolaynna waa naloo diidi lahaa buuhi xilligaa qur-aanku degayo inaan samaynayno naloona diidin waxay ku tus inay bannaan tahay soo ma marka taqriir baa la yidhahda mar wuxuu noqdaa taqriir qur'aaniyo rabbi hadduu sidaa ku sugo bimacnaa oonu qur-aanku ka reebin marna waa taqriir nabawi ah sax wey marka marka masaladaasi waxay kutusaysaa inay samayn jireen hadday samayn jireen oon loo diidinna waa sunno wey markaas ayib wacan cabdillahi bni muqafal hadalkaasi marka anas waxaa lagaga noqonaya kaana yaraana nusalliihima falam ya'murnaa namuusan amrin walam yanhana nagamana reebin lam yanhanaa waa sax muusan ka reebin amaa namuusan amrin xadiiskan soo socdaa diiday ayib wacan cabdillahi bni muqafal ana rasuula llahi sal lla alay waslama qaala wuxuu ihi salluu tukada qabla almaqribi maqribka ka hor ragcatayni laba ragcadood tukada uma kadibna qaala wuxuu yidhi mar kale salluu tukada qabla almaqribi rakcatayni laba ragcadood tukada uma kadibna qaala wuxuu uhi cinda aaliai markii saddexaad liman shaaa ciddii doonto liman shaaa ciddii rabtay u sugnaatay ciddii rabta ha tukato ayb muxuu saa u leeyahy karaahiyata an yatakhidaha kahasho uu nebigu kahanayo darteed an yattakhidahaa inay ka dhigtaan annaasu dadku sunnatan caado laazima inay ka dhigtaan dariiq iyo sunno laazim ah iyo camal laazima sida waajibkoo kale inay ka dhigtaan kahasho uu nebigu kahanayo ayuu wuxuu u yidhi liman shaaa ciddii rabta ciddii doonaysa waay dadkao dhan maa rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey walbukhaariyu wa abu daawuuda wa fii riwaayatin waxaa ku sugan bayna kulli adaanayni labadii aadaanba dhexdooda waxaa ahaatay salaatun salaad baa ahaatay bayna kulli aadaanayni labadii aadaan dhexdoodaba waxaa ahaatay salaatun salaad baa ahaatay uma kadibna qaala wuxuu yidhi fi aaliati middii saddexaad markii saddexaad hadalka yani laba goor markuu saa yidhi markii saddexaad wuxuu yidhi liman shaaa ciddii rabta waa laakiin waa ciddii doonaysa oo waxaa wariya aljamacatu jamacadii baa warisa meeshaa marka maxaa ka muuqata inuu nebigu amray soo maha labada ragcadood ayib sidaa laysu waafajinaya marka hadalkii hore ee anas falam ya'murnaa waxaa laysu waafajinaya laba siyoodba waa laysu waafajin karaa in la yidhaahdo anas miduu ka hadlayo iyo tan xadiidka dambe sheegaya way kala duwanta oo anas amarkuu ka hadlayo waa amarka waajibka ee laasimkaah amar waajib oo laasim ah namuusan amrin xadiiska dambe markaa ma diidayo soo ma leanna amarkan xadiiska dambe ku soo arooray liman shaaa la socoto amru ma aha muxuu ahaay ilzaam ma aha wujuub iyo ilzaam ma aha kuwa anas ka hadlayeyna waa amar ilzaam iyo wujuub keenaya soo ma marka iskama hor imaanayo saa haddii la yidhahdo haddiise la yidhaahdo falam ya'murnaada hore ee anas amar oo dhan buu ka hadlayaa waxaan marka leenahay wuxuu ka hadlay intuu isagu ogaa soo ma intuu isagu garanayo meeluu nebigu ku amray muusan joogin cilmi ka maqnaa weeyo marka waxaa siyaadiyey cabdullaahi bnu muqafal baa joogay nebigoo amray saxaabo badan oo anas ka waaweyn oo ka cilmi badanna way ka qarsoontay axaadiis nebiga ka sugan sal lla alay slam marka anas waxaa ka qarsoontay amarka nebigu uu amray baa ka qarsoontay waa markaan idhaahno amarka waxaa laga wadaa amaroo dhan sidaasi marka waxay noqonaysaa anas intuu ogaa buu sheegay cilmi uusan ogeynna waxaa siyaadiyey oo kordhiyey cabdullahi bn muqafal waman xafida xujatun cala man lam yaxfid ziyaadatu cilmi waay ayib axaadiistaasi marka waxay kordhinaysaa labadaa ragcadood ee maqribka ka horraysaay in ay bannaan yihiin oo sunno yihiin ayib karaahiyata an yatakhidaha annaasu sunna liman shaa'adaasi waxay faa'iidaynaysaa amarku asalkiisu soo wujuub inuu faa'iideeyo maahayn haddii aan la daba dhigi lahayn ixtimaalkaasi waa imaan lahaa laakiin markuu nebigu daba dhigay liman shaa'a oo dadka mashiicadooda arrinta lagu xidhay ninkii raba meeshaa maxaa ka soo baxa inuusan amarku wujuub ahayne sarfisay oo ka dhigtay in istixbaab iyo iyo jawaas loola jeedo sidii rabta way markaa macana sidaas weeyaan in badanoo culimmada ka mid a ayaa qabta labada ragcadood inay sunno yihiin bal iskaba dhaafe xadiidka lafdigiisa dambe wuxuu faa'iidaynayaa aadaan kasta iyo aqimaaddiisa dhexdooda salaad baa u dhaxaysa bayna kulli aadaanayni labada aadaan waxaa laga wadaa aadaanka iyo aqimaadda leanna aqimaaddu aadaan waa la dhahaa saas way maanaa marka aqin kasta iyo aadaan ka horreeya dhexdooda salaad sunnaa baa ku jirta sunnadaasi si gooniyo in loo magacaabo waa dhici karta sunna mu'akada ay noqoto rawaatibta ay noqoto waa inoo imaan doontaa abwaabtooda sunno uun aan mu'akad ahayn laakiin e, sunankaas ku jirta aan rawaatibta ahayna way noqon kartaayo aadaan kasta iyo aqimaadiisa salaad baa geli karta waa la tukan karaya marka manaa taasayna soo gelaysaa cumuumkaas lafdiga hore xadiiskuna waaba caddeeyey wa can abi lkhayr qaala wuxuu idhi ataytu waxaan u imid cuqbata bna caamirin baan u imid faqultu waxaan ku idhi buu idhi alaa ucajibuka miyaana ku cajab gelinayn min abi tamiim abi tamiim xaggiisa miyaanan cajab kaa gelinayn miyaana wax la yaab le kaaga sheegaynin waay ninka la yidhaha tamiim cajiib oo la yaab leh oo maxay tahay yarkacu wuxuu tukadaa rakcatayni laba ragcadood buu tukadaa qabla salaati almaqribi salaada maqrib ka hor tanaaba la yaab ku noqotay salaada maqrib ka hor buu laba ragcadood tukadaa wax la yaab lu ninkaasi sameeya fa qaala cuqbatu cuqba wuxu uhi cuqbat bni camr innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn nafcaluhu kuwa sameeya calaa cahdi rasuuli llahi sal lla alay waslam oo nabiga waqtigiisii baan samayn jirnay buu yidhi labada ragcadoodee ninkan kula yaabantahy eed anigana iiga sheegayso waqtigii nabigaan tukan jirnay buu yidhi wax la yaab le miya qultu waxaan idhi buuhi marka famaa yamnacuka maxaa kuu diidan marka al'aana hadda haddaad tukan jirteen waqtigii nebiga hadda inaad tukato maxaa kuu diidan ma tukatido waan ku arkay maxaad la tukan la adag qaala wuxuu idhi ashuqlu ha ma war mashquul kale umbaa i haysta buui ah, waxaan u tukan lahay hawlaa igu furan ee macnaheedu ma aha inaynan sugnayn ma aha waqtigii nebigaan tukan jirnay rawa waxaa wariyay axmedu axmed baa wariyay walbukhaariyu iyo bukhaari ayib xadiistaasi marka yani ujeeddo kaluu sheeku wataa baabkani kuma saabsana loogumana talagelin salaadaha sunnaha ee ka horeeya salaadaha faradka ama ka dambeeya looguma talagelin halkan inuu ku soo arooriyo soo ma meelo kaley leeyihiinoo abwaab gooniyay ku imaan doonaan laakiin meeshan muxuu u keenay labada ragcadood ee ka horreeya salaadda maqhrib ujeeddadu u keena maxay tahy oo u soo arooriyey weli wuxuu wataa doodii ahayd salaadda maqribku wakhtigeedu ma gaabna soo ma ee wuu dheer yahay ilaa guduudku ka baaba'ana wakhtigeedu wuu jiraa maxaa ku tusaya inuu dheeryahay dee waxaaba ku tusayaba laba ragcadoodoo aadaanka iyo aqimaadda u dhexeeyaaba meesha ku jira soo waqtigii qayb ma sii qaadanaya waa la aadaamay waa la yacni laba ragcadood baa la tukaday waa la aqimay salaaddii maqhribkaa la tukaday saddex ragcadooda muxuu ahaaye kadib haddana sunnaa lasii tukaday marka wakhtigan gaaban aad tidhaahdeen qoraxda dhicitaankeedoon tiibuu daba joogaa marka saa in loo fahmo waayo oo laysdhihin muxuu ahay muxuu labada ragcadood ee sunnadaa uu dhex keenay salaadihii waajibka wakhtigoodii buu ka hadlahay wakhtigiibuu weli dagaalkeeda ku jiraa macnaha ayib wacan ubay ibni kacbin qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu uhi yaa bilaalu bilaalow ijcal yeel bayna aadaanika bayna aadaanika aadaankaagiyo wa iqaamatika aqimidaada waxaad u dhaxaysiisaa nafasan nafis udhaxaysi ah, nafasan bimacnaa nafis nafaskaasoo yafruqu uu ka faaruqo alaakilu ka wax cunayaay min tacaamihi cuntadiisa uu ka faaruqo fii mahalin tartiibtiisa uu ka faaruqo ah, xoogaa nafisa oo ruuxii wax cunayana cuntadiisa uu dhammaysto isagoo tartiib u cunahay oon degdegayn oo wayaqdii uu gudo almutawadi'u midka weysaysanayaana xaajatahu xaajadiisa uu guto fii mahalin si tartiiba uu u guto ruuxii soo weyse qaadanayayna nafis uu intuu xaajadiisa kusoo guto oo musqul ku galo haddana uu ku weysaysto tartiibna weliba uu hawshiisaa u guto nafiska noocaasa aadaanka iyo aqibaadda udhexaysi rawa waxaa wariyey cabdullahi bnu axmed baa wariyey fi lmusnad waa daciif xadiidka waa daciifo cillada dacfigiisuna waxa weeye nin la yidhahdaa abuljawza ayaa wuxuu ka warinaya ubay ibnu kacb taabicigu waa abuljawza abuljawzana kamuusan maqlin ubay ibnu kacab sida uu leeyahay alimaamu alhaythami calayhi raxmat ullah sidaas daraaddeed sanadka xadiidku waa munqatic cilladiisuna waa taa oo saasuu daciif leeyahay wuxuu yidhi sheekhu marka wakullu hadihi alaxaadiid waata marka ujeeddadu wakullu hadihi alaxaadiid axaadiistaasoo dhami tadullu waxay ku tusaysaa calaa anna lilmaqhribi maqhribka inay u sugnaatay waqtayni laba waqti inuu u sugnaaday intaasu axaadiisa waxay ku tusi maqribku inuu laba waqti leeyahay wa anna asunnata sunnaduna waxa weeyaan inay tahay an yufsala in la kala qaado bayna aadaanihaa aadaankeeda wa iqaamatihaa iyo aqimiddeeda inta u dhaxaysa in lagu kala saaro biqadri ragcatayni laba ragcadood qiyaastood laba ragcadood qiyaas la tukan karo in maqribka aadaankiisa iyo aqimaaddiisa loo dhexaysiyo oo dadka jaaniska la siiyo yani wuxuu diidan yahay in markii salaada saa loo aadaamaba aqimaadda lagu xijiyo ninkii tukanaya ha tukado ninkii iska fadhiisanaya ha iska fadhiisto laakiin in jaaniska la siiyo qiyaasta waktiga qadarkaasa loo kaadiyo macnahaasi inay sunno tahay bu xadiisku tusaya saas daraaddeed masaajidda qaarkoodu aadaankii aqimaadda isa saaraay waa khilaafu sunna a khilaafu sunna waa in markii la aadaamo biqadri rakcatayn laba ragcadood in laga tukan karo waa in loo kaadiyo ayib nafiska dheer ee xadiiska dambe uu sheegayo kaa isaga waa daciif laakiin qiyaasta laba ragcadood la tukan karo waa in loo kaadiyo markaa kadib la aqrimo salaadda sidaasaa sunnada ah ayib wakhtiga marka inay salaada maqribku laba waqti leedahay oo waktigeedu waxoogaa dheer yahay sidaa waxaa qaba yani asxaabu ra'yi abu xaniifa iyo asxaabtiisa alimaam اthawri axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya abu thawr alimaamu malik iyo awsaaci iyo shaafici baa waxay ku tageen waqtiga waqtiga maqribku waa uun hal waqti waana markay qoraxdu dhacdo dooddaasi yani waxa waa dooduu sheekhu ka had ka doodayo uu macnaha radinayo waa malik iyo shaafici iyo qolyahaasa qaba ayib a'immada shaaficiyada laftoodu in badani waxay rajaxaan madhabka ah maqribka wakhtigiisu inuu laba wakhtiya oo wakhti bilow ah iyo wakhti dhammaada uu leeyahy sida salaadaha kaleo kale baabun fii ana tasmiyataha bilmaqribi wlaa min tasmiyatiha bilcishaa wuxuu baab u yahay fii ana tasmiyataha magacaabideeda bilmaqribi salaada maqrib lagu magacaabo in maqrib lagu magacaabaa awlaa inay ka habboon tahay min tasmiyatiha magacaabideeda bilcishaai cisho lagu magacaabo haddaba magac bixin waay salaadani xilligan la tukadaayey ma maqhrib in lagu magacaabo magacaa la siiyaa fiican loogu yeedho mise cishe in loogu yeedhaa habboon wuxuu leeyahay waxaa habboon in la yidhaahdo maqrib cishaa in la yidhaahdo waa laga fiican yahay buu dhihi raba fii ana tasmiyataha bilmaqribi lagu magacaabaayo awlaa inuu ka habboon yahay min tasmiyatiha bilcishaa'i lagu magacaabo can cabdillahi bni muqafal ana nabiya sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu idhi laa yaglibannakum yaysan idinka xoog badanin oo ayna idinka raynin oo idinka qaalib noqonin alacraabu reebaadiyaha xoolodhaqatadu cala smi salaatikum salaadiinna magaceeda yayna idinka adkaanin oo idinka qaalib noqonin almaqribi a maqribka waa cala smi salaatikum almaqribi qaala wuxuu yidhi waalacraabu reebaadiyaha iyo xoolodhaqataduna taquulu waxay tidhaahdaa hiya iyadu waa maqribkiiy alcishaau waay muttafaqu caleyh ayib xadiidka yani waxa weeyaan muslim baa soo saaray min xadiid ibni cumar cabdullahi ibnu qafal markuu yahay waa xadiid muttafaq ayib waxaan dhihi lahaa muxuu ahaaye xadiidka muusan soo saarin imaamu muslim isagoo ah min xadiidi cabdillaahi bni muqafal waxaa soo saaray bukhaari iyo axmed ayib laakiin muslim wuu wariyey xadiidka laakiin isagoo ah min xadiidi cabdillaahi ibni cumar saas way macanaa yacni marka la leeyahay hebel baa wariyey xadiidka iyo raawigu waa inay waa inuu waa inuu wada wariyo laakiin hadduu xadiidka lafdigiisa wariyo raawigase ay ku kala bedelan yihiin muslim baa wariyey lama dhihi karo sax kuma ah maalan hal xadiid ayaa waxaa warinaya abu hurayra iyo waxaa warinaya maalan xudayfa waana xadiis markuu xudayfe yahay bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen markuu xadiidu yani maalan yahay abu hurayre yahayna muslim keligii baa wariyey lama dhihi karo marka yani layskuma xambaari karo maadaama saxaabigu iskhilaafay laba xadiid bay kala yihin sidaas daraaddeed muslim wuxuu wariyey isagoo ah xadiid ibnu cumar markuu yahay xadiidka cabdullahi bni muqafalna bukhaari baa wariyey saas wey marka ayib xadiisku wuxuu tilmaamayaa oo nebigu sal alay waslam uu leeyahay qolyahan acraabta acraabtu waa dadka xoolo dhaqatada ee baadiyaha degan yayna magaca salaadiinna maqhribka ah yaysan idinka xoog badan waxay ku magacaabi jireen cishaha alcishaa yani cishaha alcishaa alula walcishaa alaakhira cishaha dambe waxayna saa u dhihi jireen wakhtigaasay tukan jireen waxaan ujeedaa wakhtiga magaca cisha marka la yidhahdo alcishaa wakhti dambuu tilmaamaya almaqrib marka la yidhahdana wuxuu tilmaamayaa wakhtigeedu inuu yahay ghuruubu shams soo ma qoraxda dhicitaankeeda inuu wakhtigeedu yahay baa kelimadu maqrib ay tilmaamaysa kelimada cishaana macnaha ma faa'idaynayso sidaas daraaddeed magac ayaan laydinka adkaanine almaqribka ku mitida waa qoladan acraabta magacay wataan ayuusan idinka xoog badann saasuu nebigu salawatu rabbi wasalamu alayh marka magaca habboon waa in la yidhaahdo maqrib la dhaho ayb baabu waqti salaati alcishaa salaadda cishaha waqtigeeda ayuu baabu yahay wa fadli ta'khiiriha dibdhigiddeeda fadligiisa maca muraacaati xaali ljamaaca iyadoo la ilaalinayo dadka jamaacadee salaada tukanaya u yimid xaalkooda la ilaalinayo wa baqaa'i waqtiha iyo wakhtigeedu inuu baaqi yahay oo jirayo wakhtigii almukhtaari ee la doortay ilaa nisfi alleyl ilaa habeenka niskiisa laga gaadhay inuu jirayo ayb salaadda cishaha waqtigeeda iyo dibdhiggeedu inuu fadli badan yahay laba masalo waa salaadaha kale oo dhan waxaa fadli badan in laga tukado salaadu marka awalkeeda ah salaadda cishe waxaa fadli badan in wakhtigeeda la dibdhigo oo habeenka uludkiisa ama wixii ka dambeeya loo dibdhigo saasay ku fadli badanta wa fadli ta'khiiriha saasuu ka wada haddana isla markaa in ay habboon tahay in la ilaaliyo dadka jamaacad ee masaajid kusoo tukanaya xaalkooda xaalkooda muxuu ka wadaa hadday horay isugu yimaadaanoo soo kulmaanna in loo hormariyo hadday wax yar soo yara daahaanna oy dib dhacaanna in loo dib rido xaalka jamaacada in kolba la ilaaliyo la muraaceeyo qaybta afraadi waxa weeyaane tarjamada ka mid a ah, wakhtiga salaada cishaha ee la doortay mukhtaarka ah inuu jirayo ilaa laga gaadho habeenka niski Ah, ilaa intaa inuu wakhtigeeda wanaagsani jirayo taana baabuya can ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sal lay slam nebigu qaala wuxuu yidhi ashafaqu shafaqu alxumratu waa guduudka faydaa goortii ee faydaa goortii haaba uu dhaqo uu dhaco haaba uu dhaco uu qarsoomo ashafaqu guduudku markuu qaso qarsoomo wajabat way waajibtay alsalaatu salaaddii waa waajibtay waxaa laga wadaa wajabat bimacnaa way soo gashay waa waqtigeedii waa yimid rawa waxaa wariyey addaara qutniyu baa wariyey kadalika ibnu khusaymaa wariyey xadiidkuna waa daciif sidaa markuu marfuuc yahay oo nebiga loo tiiriyo waa daciif sawaabkuna waxa weeye xadiidku inuu yahay mawquuf cala bni cumar cabdullahi bni cumar buu ku adeg ku egye oo waa hadalkii cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi ashafaqu alxumra isagaas kale hadalka ee hadalkii nebigu maaha sal ly slam in la rafciyana waa daciif sida imaamulbayhaqi iyo qayrka ay leeyihin laakiin xadiidka fii saxiixi muslim wuxuu ku yimid lafdi aynu soo marnoo dhahaya thawru shafaq thawru shafaq yacni gudayd guduudka kacsanaantiisa iyo faafsanaantiisu markay qarsoonto taasuu sax ku yahay a fa idaa qaaba thawru shafaq saasuu sax ku yahay ama lafdi kaleeto oo maa lam yaqib ishafaq Ah, intuusan maqhribkaa laga hadlahay intuusan guduudku dhicin marka shafaqa dhicitaankiisa ama qarsoomidiisa inay salaadda maqhribku ku eg tahay salaaddii cishuhuna ka bilaabanayso axaadiis cadcad baa ku sugan amaa kan hadda meesha ku yaalla ee lafdigani waa mawquuf in la rafciyana waa daciif ayib muxuu faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa guduudka joogiddiisa iyo tegiddiisa ayaa kala saarta maqribka waktigiisa dhammaadkiisa iyo cishaha wakhtigiisa bilowgiisa kaasaa kala saarta wuxuuhi sheekhu marka wahuwa xadiidkan yadullu wuxuu kutusayaa calaa wujuubi asalaati salaada waajibideeda biwali lwaqti waktiga bilowgiisa ay waajibayso maxaa la yidhi faidaa qaaba ashafaqu wajabat isalaat soo lama dhihin salaaddii way waajibtay bimacnaa waxaa laga wadaa wajabataas laazim weeye inaad tukato ma ahee ee waxaa laga wadaa bimacnaa wakhtigeedii baa soo galay waktigeedii baa soo galay inaad horay ka tukatahay marka waa istixbaab inaad dib dhigtana waa salaada cishaa marka laga dhiganay inaad macnaha waa bannaantaan dhilah inaad wakhtiga hore ka tukatana waa bannaan tahay inaad dib dhigtood dib ka tukatana waa sida fadliga badan ayib mas'aladaa shafaqa ku saabsan iyo doodiisa waxay leeyihiin jamaahiirta culimmada xataa culimmada luqada shafaqu waa xumrada shafaqu waa guduudka marka loo laabto luqadii carabiga ahayd kelimatu shafaq waxaa kelimatu shafaq waxaa la yidhahdaa alxumra la dhahaa bay leeyihin ayib waxay leeyihin marka culimmada sida imaamu sancaani iyo waxay leeyihiin mabxadkan ku saabsan xumradu waxaan u jeedaa shafaqa waa mabxath luqawi ah waa luqadda un shafaqu maxaa la yidhaahdaa shafaqa laba macnoo bay isugu khilaafsan yihin culimada marka la fiiriyo qaar waxay leeyihiin shafaqu waa guduudka waana madhabuljumhuur qaarna waxay leeyihin shafaqu waa caddaanta ka dambaysa guduudka ilan guduudku markuu tago cirka waxoogaa caddiin oo wuxuu yeelanayaa sidii qorax soo muuqato oo kaleeto oo meel fog yaani waxa weeyaan sida og oo kaleeto qoraxdu marka oogga horeo kale yay yeelanaysaa meesha cirka ku dhalanaysa marka caddaankaa guduudka ka dambeeyaa shafaq la yidhaahdaa waa madhabu طaa'ifa min alculamaa abu xaniifa iyo ibn ibnulmundir iyo qaar baa qaba laakiin waxaa loo badan yahay shafaqa soo arooray ee axaadiista ku soo arooray inuu guduudka yahay intuu joogana maqribkii baa jooga markuu qarsoomana cishihii baa bilowday saas way macnaha ayib wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi actama wuu dibdhigay rasuulu llahi sal lla lay slam leylatan habeen bilcatamati ayuu dibdhigay Ah, actama bimacnaa wuu caweeyey actamada waxaa la yidhaahdaa taqriiban cawayska dambe cawayska dambe oo inta badan xoolaha ay u isticmaalaan xoolaha marka la foofiyo oo galabtii lasoo caraabiyo oo reerka korkiisa la keeno waxaga way way mirtaan xooluhu way daaqaan habeenkii bay daaqaan qaybtiisa hore kadibna waa la yara fadhiisiiyaa markii waxoogaa la fadhiisiiye kadib baa loo kiciyaa in la liso xilligaa loo kicinayo lismadaasi ayaa catamada la yidhahda saas maanaa marka waa cawayskaa dambe wey marka marka actamadana kelimadu macaanideeduna dibdhiggaas ayaa laga wadaa actama wuu dibdhigay rasuulu lahi sal lla alay waslam leylatan habeen bilcatamati buu dibdhigay habeenka uludkiisa horena waa la yidhaahdaa catamada yani shafaqu markuu dhaco kadib fanaadaa markaa waxaa dhawaaqay cumaru cumar baa dhawaaqay oo wuxuu yidhi naama annisaa'u wasibyaanu rasuul ilaahay ou dumarkii caruurtii seexday ah, maadaama uu dibligayo caways dambe geeyey salaaddii yacni waxa weeye cumar baa dhawaaqoy rasuul ilahi waa la seexday caruurtii seexday dumarkiina seexday faharaja markaasuu soo baxay rasulu sal lla lay slam faqaala wuxuu yidhi maa yantadiruhaa salaadan ma sugahayo hayrukum idinka cid aan ahayn dhulka korkiisa cid salaadan hadda xilligan sugaysa oon idinka ahayn ma jiro walam tusallo lama tukanin yowmaidin maalinkaa ilaa bilmadiinati magaalada madiine mooye meel kaleba laguma tukan jira yacni magaalooyin kale iyo dhul kaleoo salaadda cishe lagu oogo maba jirinba ama salaadaha lagu oogo magaalada madiine aan ka ahayn xilligaa isagaa macana uma kadibna qaala nebigu wuxu uhi sl ly slam salluuha tukada waa salaaddii maqrib fii ma bayna an yagiiba ashafaqu inta u dhaxaysa guduudka qarsoomidiisa ilaa uluثi اleyl ilaa habeenka saddex meelood meel ka mida laga gaadho yani afar saac innaga oo kaleeto maalan ilaa afar saacoo kale laga gaadho ilaa guduudku markuu taga laga bilaabo ilaa afar saacoo kale laga gaadho ilaa intaa inta udhaxaysa tukada buu nabig sal lay slam rawa waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa baa wariyey wakadalika waxaa wariyey axmed iyo shaykhaanka buhaari muslim laakiin lafdi kaley ku wariyeenoo salluuha lafdi waxay ku wariyeen aan lafdigan ahayn yacani qaybta horey tukaday iyay ku wariyeen amaa lafdigan uu nasaa'i wariyey ee dhahaya salluuha bayna an yaqiiba ashafaq jumladaas dambe ee xadiidka nasaai baa la gooni noqday warinteeda weliba duruqdiisa qaar ka mida iyuu lafdigaasi ku yimid duruqdiisao dhammaan maaha duruqda nasaa qaar ka mida buu ku yimid waxaan ka baqayaa marka lafdigaasi inuu shaad yahay lafdigaa dhahaya salluuha fi bayna an yaqiiba shafaqu ilaa uluثi leyl lafdigaasi xadiidka duruqdiisa kaloo dhan kuma jiro hal dariiq buu ku soo arooray sidaas daraaddeed inuu daciif iyo shaad yahay bay u badantay walow sheekh albani haba saxiixiyo macna xadiidkani marka waxaa loo keenay salaadda cishuhu inay ku fiican tahay in dib loo dhigo caways dambe la tukado saas inay ku fadli badan tahay buu u keenay meesha wa can jaabir bni samura dibdhigaasi inuu fadli badan yahayna waa madhabka imaamu malik iyo shaafici iyo abu xaniifa waa madhabka jumhuurta way macnaha inay dibdhigka ku fadli badan tahay wa can jaabir bni samura qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal lla alay waslam yuahiru mid dibdhiga ayuu ahaa alcishaaa salaada alcishaaa cishaha alaakhirati ee dambaysa cishaha dambe maxaa laga ixtiraazaya maqribka a leanna maqribka ayaa waxaa marmar lagu magacaabaa alcishaau اluulaa alcishaau alaakhira marka la leeyahy marka waxaa laga ilaalinayaa maqribka ayb rawa waxaa wariyey axmedu axmed wa muslim wاnasaa'iy baa wariyey inuu dibdhigi jiray nebigu sal lla alay waslam ayay ku tusaysaa wa can caishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaanuu waxay ahaayeen yusalluuna kuwa tukada alcatamata ah, salaada cawayska ama salaada cishaha fii ma bayna an yagiiba shafaq inta u dhaxaysa guduudka qarsoomidiisa ilaa ulu alleyli alwal ilaa uluka hore laga gaadho ah, inta udhaxaysa ayib uluka hore sabeenku saddex meelood marka loo qaybiyo midka hore baa athuluth alawal la yidhahda qaybta dhexana waxaa la yidhahdaa athuluthu alawsat thuluthka dhexa waay ka dambena waxaa la yidhahdaa athuluthu alakhiir marka thuluthka hore ilaa wakhtigay soo gasho oo marka guduudku qarsoomo ilaa thuluthka laga gaadho inta u dhaxaysa ayay tukan jireen buu akhrajahu lbukhaariy baa wari ayay tiri macnaha wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sal lla alay slam rsulku wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii lala yahay oonan ka baqayn calaa ummatii ummaddayda korkeeda inaan dhibo haddaanan ka baqaynin la amartuhum waxaan amri lahaa oon ku laazimin lahaa an yu'ahiruu inay dibdhigaan alcishaaa cishaha inay dibdhigaan ilaa ulu lleyl ilaa habeenka saddex meelood meeshiisa hore ilaa laga gaadho aw nisfihi ama ilaa niskiisa laga gaadho inay dibdhigaan baan amri lahaa xataa habeenka niski in lagu simo halkaa laga tukado baan amri lahaa oon laazimin lahaa haddaanan ka baqaynin ummaddu inay dhibaatooto laakiin waxaanan u yeelin ummaddaa ku dhibaatoon way macnaha ayib rawa waxaa wariyey axmedu axmed wabnu maaja baa wariyey watirmidiyu wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey waxaa kaloo saxiixiyey xaakim iyo sheekh albani shawaahid buuna leeyahay xadiidku xadiidka abu dawuud iyo nasaa-i ibnu maajah min xadiidi abi saciid biisnaadin saxiix oo xadiidka inoo soo socday baabka ugu dambeeya ah kaasaa u markhaati kacaya ayib wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu wuxuu aha sal lla alay waslam yusallii mid tukada adduhra duhurka wuxuu tukan jiray bilhaajirati hadhkii buu tukan jiray haajira yani hadhsimadii marka qoraxdu wax yar ay leexato walcasra casarkana wuxuu tukan jiray walxaal alshamsu qoraxdu naqiyatun ay tahay mid nadiif ah qoraxdoo nadiifa oo kulaylkeedii iyo iftiinkeedii midna uusan isbedelin ayuu tukan jiray waalmaqribu maqribkana wuxuu tukan jiray idaa goortii wajabat ay qoraxdu dhacdo waalcishaaa cishahana axyaanan marmar yu'ahiruhaa wuu dibdhigi jiray wa axyaanan marmarna yucajilu wuu dadejin jiray oo horay buu ka tukan jiray idaa goor seebu muxuuha xaalku ah idaa goortii ra'aahum uu arko nebigu dadka uu arko ijtamacuu ayagoo soo ururay wakhti hore hadday intay guryaha ka yimaadaan ay soo ururaan oo masaajidku soo buuxiyaan cajala salaadda wuu dadejin jiray oo horay buu u tujin jiray waidaa goortii ra'aahum uu arko abta'uu inay dib dhaceen oy daahsan yihiinna akhara wuu u dibdhigi jiray kolba jamaacada iyo imaanshaheeda ayuu nebigu qiimayn jiro oo ku salayn jiray salawatu rabbi wasalamu calayh wasubxa salaada subaxna kaanuu waxay ahaayeen ow amase kaana wuxuu ahaa annabiyu sal lla lay slam yusalliiha mid tukada bikhalasin mugdi buu ku tukan jiray halasku waa mugdiga ayadoy mugdi toon laysgaranaynin dadka isla tukanay ayuu salaada subaxna nebigu tukan jiray salawatu rabbi waslamu aleyh muttafaqun calayhi waanu tegi doonaa salaada subax iyo waqtigeeda waxaa loo keenay meeshan yacni tarjamada qaybteedii ahayd maca muraacaati xaaliljamaaca soo ma yacni kolba jamaacadiiyo dadka tukanaya xaalkiisa in la fiiriyo oo yacni haddii ay daahida dhibsanayaan waqti horena yimaadaan in waqti hore la tujiyo oon la dibdhigin macnaha ayb wa can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi actama wuu dibdhigay annabiyu sal lla lay waslam ama wuu caweysiiyey daata leylatin habeen xataa dahaba ilaa uu tegay caamat leyl habeenka badankii ilaa uu tegay xataa naama ilaa ayba seexdeen ahlulmasjidi masaajidka dadkii joogay ilaa ay seexdeen uma kadibna kharaja wuu soo baxay fasallaa wuu tukaday wuu tujiyey dadka faqaala markaasaa wuxuu yidhi innahu isagu la waqtuhaa waa waqtigeedii waqtigan baa keedii ah lowlaa an ashuqa haddii lala-yahay inaan dhibayo um-, calaa ummatii ummaddayda korkeeda ummaddayda korkeeda inaan dhibayo haddaanan uga baqaynin tanaa wakhtigeedii waaka habeenkii badankiina waaba tegayb waaka wakhtigeedii habeen barh baa la jooga rawaxa wariya muslim baa wariyey wannasaa'iyu iyo nasaa'i baa wariyey wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ahara wuu dibdhigay annabiyu sal lla lay slam nebigu wuu dibdhigay alcishaa cishihii buu dibdhigay ilaa nisfi alleyl ilaa habeenka niskii laga gaadhayo uma kadibna sallaa wuu tujiyey dadka uma kadibna qaala wuxuu idhi qad salla annaasu dadkii waa tukadeen wanaamuu naamuu waana seexdeen amaa inakum idinku fii salaatin salaad baad ku jirteen mantadartumuuha inta aad sugayseen waa horaa dadkii tukadeenoo layska kala galbaday oo la seexday idinkuse intaad meesha fadhideenoo salaadan aad sugayseen salaad idinkoo ku jiroo kalaad ka dhigantihiin saas maanaa ficlan ruuxu intuu salaadda fadhiyo oo salaadda sugayo oo masaajidka joogo waxaa loo qorayaa sidii isagoo salaada tukanayo kale isagoo ku jiroo kale loo qoraya ayb qaala anasu wuxuu uhi radi allahu canhu kaannii waaba anigoo anduru fiirinaya buuhi oo hadda u jeeda ilaa wabiidi khaatamihi nabiga kaatuntiisa dhalaalkiisa laylata idin habeenkaa isaga ah laylata idin habeenkaa isaga ah sida weli yani maskaxdayda ay ugu sawiran tahay haddaad buu buuhi inaan u jeedo habeenkaas nebigu uu sidaa sameeyey kaa tunta gacantiisa ku jirtay dhaldhalaalkeedii hadda inaan arkaad moodaa buudhi saas macnaha shay waxaa jira aad xusuusan tahay oo xusuustiisu weli qalbigaaga baaqi ku tahay sidaan weli u xusuusnahay buu macnaha ka hadlay muttafaqun calayh wacan abi saciidin alkhudri qaale wuxuu yidhi intadarnaa waan sugnay rasuula allahi sal lla lay ayaan sugnay leylatan habeen salaata alcishaa'i salaaddii cishaa iska sugeen ilaa nebigu ka soo baxay sal lla lay saas way ayib haddoo kale ma aho hadda dadkii muxuu ahaayey hal saacad la yidhaahdaa gacanta ugu wada jirto meeshaa masaajidkana u suran wax yar haddiiba shan daqiiqo xataa la daaho waaba la qayliyiba soo maha qayle iyo buuq waaba la bilaabay marka iyagu waa iska sugeenoo nebigu intuu soo baxayo oo salaadda uga imaanahayo waa la iska sugay laakiin dabeecaddaas hadda waa dhammaatay ayb laylatan salaata alcishaai xataa dahaba naxwun xataa dahaba ilaa uu tegay naxwun wax ku dhow min shatri alleyli habeenka niskii wax ku dhow ilaa uu tegay ah, ilaa habeen badh lagu dhowaaday ayuu nebigu sal lay slam ayuu dibdhacay oo ay macnaha sugayeen qaala wuxuu ihi fajaaa wuu yimid fasallaa binaa markaasuuna tujiyey uma kadibna qaala wuxuu idhi khuduu qaata maqaacidakum makaanu fadhiyadiinna maqaacida meesha meelahaad fadhiisan lahaydeen qaato fadhiista fa ina annaasa dadkii qad akhaduu way qaateen madaajicahum meelahay seexan lahaayeen bay qaateen dadkii seexdo oo nin walba furaashkiisi iyo meeshuu dhinaca dhigi lahaabuu tegaye idinkuse meeshaad fadhiisan lahaydeen qaato fadhiyadiinna qaata way macnaha wa innakum idinku lan tasaaluu kamaydaan zuulin fii salaatin salaad dhexdeed maydaan ka zuulin mundu intadartumuuha laga bilaabo xilligaad sugayseen sugiddaad sugayseen laga soo bilaabo salaad inaad ku jirtaan kamaydaan suulin walowlaa dacfu daciif haddii ayna jiri lahayn oo lala' yahay ka tabarta daran tabaryaridiisa wa saqamu saqiim midka jiran jiradiisa iyo xanuunkiisa wa xaajatu dilxaajati midka danta leh xaajadiisa iyo dantiisa haddii ayna jiri lahayn la akhartu waxaan dibdhigi lahaa haadihi salaata salaadani ilaa shatri alleyli ilaa habeenka niskiisaan u dibdhigi lahaa haddii ayna xaajada dad badan haysato oyna wakhtigaa sugi karin qaar baa lulmaysan qaar baa dani ka fakanaysa haddayna jiri lahayn midka jiran ee jiradiisa aan xamili karin aan sugi karin haddayna jiri lahayn midka daciifkaee tabarta daraneen fadhin karin joogi karinba haddayna jiri lahayn haddayna arrimahaasi jiri lahayn salaadan wakhtigeeda waxaan ka dhigi lahaa on u dibdhigi lahaa ilaa habeenka niski bimacnaa wakhtigaasay ku fadli badan tahay laakiin hadday noqoto ummadda duruufaheeda hala ha ilaaliyo markaa in la hormariyo wa a ah, leanna waxa weeyaan sida yani sunnada ah iqtadi biadcafihim wa dadku mar hadday wada tukanayaan qiraa'ada salaadda sida loo dheeraynayo iyo wakhtiga la tukanayo iyo kulli waxaa mudan in mudnaanta la siiyo dadka duruufahooda saas way maanaa ka tabarta daran ka ugu tabar daran iyo midka duqaa iyo midka muxuu ahaayey aan yaani taagnaan karin iyo kuwaasi in lagu saleeyo wa wakhtiga marka munaasib ku ahna waa in la fiiriyo maadaama wakhtigii ay salaadu ay isla wakhtigeedii tahay isla markaana qiraa'ada iyo salaadda sida loo dheeranayo waa in iyaga lagu saleeyo saas maana ayib qultu waxaa hi bu sheekhu rawaca wariyadhe axmed wa abu dawuud kadalika waxaa soo saaray nasaai ibnu maajah waxaana saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xajar iyo sheekh albani qultu waxaa hi bui sheekhu marka qad habata waxaa sugnaaday ta'khiiruhaa dibdhigidda salaadda cisho la dibdhigo ilaa shatri lleyli ilaa habeenka niskii loo dibdhigo way sugnaatay canhu nebigay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam ficlan samayn uu sameeyey oo minhu xaggiisa wa qawlan iyo odhaahna way uga sugan tahay ilaa habeenka niskii in loo dibdhigo inay fadli badan tahay nebiga hadal ahaanna way uga sugan tahay samayn uu sameeyey ficilna waa uga sugan tahay wa huwa xadiidka sidaa sheegayana muhbitun mid sugaya weye ziyaadatan ziyaado wax ka siyaadsan calaa akhbaari hulusi lleyl axaadiistii hulusuleylka ku soo aroortay macno ka siyaadsan ayaa axaadiistaasi faa'iidaysay waalahdu qaadashada biziyaadati ziyaadada la qaato ayaana awlaa habbooni badan buuhi axaadiista nisfileyl ka dhigtay siyaaday wadaa ka siyaadsan hulusuleylka sidaas daraaddeed ayada in la qaata habbooni badan bimacnaa waxa weeyaan haddii hulusuleyl loo loo dibdhigana khayr haddii laga sii dibdhigoo nisfileyl loo dibdhigana ka fadli badan waase goorma waa marka dadka wada tukanaya ay kari karaan haddayna la og yahay inay dadka qaarkood ku dhibaatoonayaan xilligay soo ururaana isu yimaadaana ugu horreeyaa la tujinaya taasi markaasi duruuftoodaa la qiimaynaya oo la qadarinaya baabu karaahiyati الnawmi qablaha wالsamari bacdaha ila fi maslaxa wuxuu baabu yahay karaahiyati الnawm hurdada kahashadeeda qablahaa salaada cisho ka hor la seexdo waasamari iyo cawayn ama soo jeed ama sheeko bacdahaa salaada cisho gadaasheeda la sheekaysto ilaa fii maslaxatin maslaxa darteed mooye ama maslaxa dhexdeed mooye laba arrimood oo laga fiican yahay ayuu meeshan ku sheegayo salaadda cishe ka hor in la seexdo intaan salaadda la tukanin waa arrin makruuha oo laga fiican yahay salaadda cisho markii la tukada kadib in sheeko la galana waa laga fiican yahay ilaa inay maslaxa keento mooye hadday maslaxa keento markaasi sheekada bacda salaati alcishaa markaa karaahiyada waa ka baxaysaaba can abi barzata alslami ana rasuula ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yastaxibu mid jeclaysta an yu'ahira inuu dibdhigo alcishaaa cishaa allatii cishahaasoo tadcuunaha aada ugu yeedhaan alcatamata catama aad dhahdaan midda aada cawayska dhahdaan taas nebigu sal ly waslam inuu dibdhigu jeclaan jiray yaani alcatama waynoo imaan doonaa baabka kan kuxiga wuxuu dhihi doonaa tasmiyatuha bilcishaai waalcatama salaaddii cishaha cishana in la yidhahdo catamana la yidhahdo labadaa magac iyo kee haboon xagkuu kaga hadli doonaa wa kaana nebigu wuxuu aha sal ly slam yakrahu mid kahda annawma seexasho qablahaa salaada horteed la seexdo salaada cisho waalxadiida iyo sheeko bacdahaa salaada cisho kadib la sheekeeyo labadaaba nebigu waa kahan jiray sal lla alay slam rawaahu ljamaaca ayib waxaa loo kahanayaa haddaad seexatana waxaa dhici karta in wax badan ku dhaafo waa waqti khayr oo khayr badan waay sheekada gadaasheeda ka dambaysana haddaan maslaxa keenin waxaa fiican ruuxu mar markuu dikrigi ilaahay uu la yimaado salaada tukado asagoo dikrigii ka qoyan yahay inuu ku seexdo waa midda labaade salaada cishe marka la tukado horay laga seexdaay ruuxa waxay ugu kaalmaysaa inuu habeenkii salaatuleyl u kaco xikmaddaasaa ku jirta haddaad ka daahdo waxay u badan tahay inaada kicin waxaa kaloo ugu kaalmaynaysaa salaadii subax inaad iyadana si wanaagsan ugu kacdood nashaad ku tukato xikmadahaasoo dhan baa marka ku jira wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi jadaba jadaba lana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu reebay wuu naga reebay assamara sheekada bacda alcishaa'i cishaha kadib yacni la soo la sheekaysto assamara sheekaysi bacda alcishaa rawahu ibnu maaja baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi jadaba yacni wuxuu ka wadaa zajaranaa canhu wanahaanaa canhu jadaba a waqaaladaasi waxaa iska leh niman nin ka mida ruwaada xadiidka oo sanadka ku jira khaalid la yidhaahdo ayaa iskale tafsiirka wa qaala khaalid wuxuu yidhi jadaba yacni wuxuu ka wada zajaranaa wuu naga reebay canhu xaggiisa wanahaanaa canhu waa isku macno zajara wanaha ayib waxaa kaloo xadiidka soo saaray ibnu xibbaan bayhaqi abu dawuudin atayaalisi axmed sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo cataa ibnu saa'ib oo saduuq mukhtalida ahaa raggii isku dardarmaday buu ahaa fii aakhirihi ninka ka warinaya xadiidka cataa ibnu saa'ib wuxuu u muuqdaa inuu kaya ka mid yahay raggii ka maqlay markuu isku dardarmaday kadib ilan saan horeyba usoo sharxnay rag culimo waxaa jira raggii xadiiska laga qaadan jiray ah oo xilli dambe markuu gaadho ama xanuun baa ku dhacaya ama da' baa ku imaanaysa waxoogaa marka wuu isku darmanaya xilligaa uu isku darmaday waxaa ka qasmaya marka axaadiistii iyo wuxuu yaqaanay baa ka qasmaya xilligaa uu qasmay baa marka la xadaynaya waxaa la leeyahay taariikh hebla markuu baqdaad yimid dimashik yimid xilligaasuu isku dardaranka bilaabay waxaa la leeyahay marka ardadii wixii intaa ka horraysay wax ka qaatay waxay ka wariyaan waa sax xilligaa uu isku dardarmaday ardadii wax ka qaatayna waa la yaqaanaa xilligaa wixii wax ka qaatay kadibna waxaa la leeyahay xadiiskooda waa daciif laanna xilligu wax isku qasay waay ardaygii wax ka qaatayna wax qasan buu ka qaatay soo ma marka waxaa la leeyahay axaadiistiisa gooniha loo saaro cataa ibnu saa'ib raggaasuu ka mid yahay marka ninka xadiiskan ka warinayaana wuxuu ka mid yahay raggii ka maqlay bacda alikhtilaat dacfiga xadiidkan ku jiraay waa kaas xadiidkuna waa daciif ma sugna laakiin sanad ahaan buu daciif u yahay xadiidku shawaahid buu leeyahay oo shawaahiddaas aa markhaati kacaysa ayib sheekh albanina caleyh raxmat ullah wuxuu ku keenay silsila saxiixa laba kun afar boqol soddon iyo shan halkaasuu ku keenay wa can ibni cumara radcan cumara radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yasmuru mid macnaha caweeya oo sheekeeya cinda abi bakrin buu ku soo jeedi jiro oo sheekayn jiray alleylata habeenkii kadalika sidaas fi lmri arrinka dhexdiisa kadalika yani waxa weeye sidaa xalayta ama sidaa fil mri arrinka dhexdiisa ayuu kusoo jeedi jiray oo min umuuri lmuslimiina muslimiinta arrimahooda ka mid walxaal ana anuguna macahu nabiga la jirankiisa ana haddaan cumar ah yacni nebigu abubakar intuu u tago yuu abubakar agtiisa ku sheekayn jirayo arrin arrin arrimaha muslimiinta ka mida buu kala sheekaysan jiray aniguna waan saddexeeya markaa waan la joogay buu leey cumar saas maanaa rawa axmed baa wariyey watirmidi wakadalika ibnu xibbaan bayhaqi waxaana taxsiiniyey tirmidi waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi iyo sheekh albani silsila saxiixa buu ku keenay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hadday timaado xaajo iyo maslaxo cishaha marka la tukada kadib in lagu soo jeedi karo maslaxadaa maxaa ka mid ah waxaa ka mid a maalan danaha muslimiinta in laga sheekaysanayo yacni dacwada yani masaalixdooda heshiisiintooda midayntooda miskiinkooda waxuqabadkiisa yani waa kada danaha muslimiinta in lagu soo jeedo laga sheekaysto cishaha kadib karaahiye maaha leanna waxay gelaysaa fii maslaxa fii maslaxa wa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi raqadtu waxaan seexday buu uhi fii beyti maymuunata maymuuno gurigeedaan seexday leylatan habeen laylata leylata kaana dheh laylata kaana rasuulu llahi sal ly slam cindaha habeenkii nebigu agteeda uu ahaa ee iyada uu yani uu habeenkii uu iyada la seexanaya la joogayay habeenkaasaa nebiga la baryay buuri yani wax weyaan uun agteeda baryay liandura inaan fiiriyo darteed kayfa salaatu rasuuli llahi sal lay slam salaada nebigu sida ay tahay inaan fiiriyo darteed baan habeenkaa ula seexday saas maanaa yani waxaan ula seexday habeenkaas waa habriirtii waxaan ula seexday habeenkaas in aan ogaado bal salaada nebigu uu tukado habeenkii gurigiisa markuu joogo taasaan doonayo inaan soo ogaado marka waxaan la seexday gurigii baan la seexday ayb liandura si aan u fiiriyo kayfa salaatu rasuuli lahi sl sl nebigu salaaddiisu sida ay tahay bileyli habeenkii qaala wuxuu idhi fataxadaa wuu sheekeeyey annabiyu nebigu sal lay slam maca ahlihi reerkiisa la jirankiisa ama reerkiisu la sheekaystay saacatan waqti uma kadibna raqada waa seexday wasaaqa alxadiida xadiidkii buu marka kaxeeyey waa xadiiskaas soo marnay soo ma nebigu habeenkii soo kacay oo yaani wax weeyaan uu weysaystay oo salaadda isu taagayoo ibnu ibnu yani ibnu cabbaas isaguna soo kacay oo weysaystay oo nebiga bidixda ka istaagayoo soo wareejiyoo midigta keenayoo xadiidkaan soo marnay waa soo ma wasaaqa alxadiida xadiiskuu dhammaystira maanaa ujeeddadu hadda ka xadiiska waa un intan uu keenay rawa muslim baa wariy wuxuu kutusayaa marka in yani wax weeyaan reerkaiyo xaaskoo lala sheekaysto cishaha kadib ayaduna aynan karaahiye ahayna ay tahay fii maslaxa saas way macanaa fii maslaxa leanna waxa weeyaan reerka iyo ulfadiisa iyo reer guriga sii dhisnaantiisa iyo sii jiriddiisa iyo baa sheekadaa ku jirta soo ma a waana maqsad weyn oo maqaasida shareecada ka mid a ah inay guryuhu dhisnaadaan oo dadku ay isfahmaan a marka haddii guriga markaad tagtaba intaad yani waxa weeye emergency intaad iclaamayso aad iska seexato ya bandow guriga dhan kusoo rogto wax kala soconaya ma jiro markaa marka maqsad weyn baa ku jira maqaasida sharecada ka mid reerku hadduu isku duubnidiisa waa midda xataa loo loo fasaxay mar marka qaarkood haddii been laga maarmi waayo in been la sheego oo islaantii been loo sheego ama ninku islaantiisa been u sheego ama iyadu been u sheegto waa marmar laakiin yaa lagugu barani haddii lagugu barto macnaha dhan bay waayeysaa markaas laakiin mar baadan ka maarmin alimaamu tirmidi wuxuu leeyahay ahlulcilmigu waa isku khilaafeen saxaabada nebiga iyo taabiciinta iyo culimmadii ka dambaysayba cishaha kadib sheekada ah way isku khilaafeen qowm baa karaahaystay cishaha gadaashiisa qaarna way ruqseeyeen oo way banneeyeen hadday tahay wax xaaje ah sida cilmiga barashadiisa reerka iyo qoyska la sheekaysigiisa danaha muslimiinta xawaa'ijta noocaas oo kale a ah way ruqseeyeen waana sidaa xadiista nebiga ka muuqata sal ly slam xadiistuna u badan tahay hada wabillahi tawfiiq wa sal allahuma w sllam cala nabiyina muxamedi wala alihi w saxbi